slى اllah wslm wbaarak wancm clى nabiyina muxamed walih wصaxbih ajmaciin uma الصaxaabi qowluhu can madhabi clى اljadiidi qatu laa yuxtaj bih wfi اlqadiimi xujaة lima warad fii xaqihim wadacafuuhu falyurad uma الصaxaabi صaxaabigii qowluhu qowlkiisa can madhabihi uu ka qowlayo cala aljadiidi cala alqowl اljadiid lishaafici haddii lagu socdo laa yuxtaju bihi la xujaysan maayo qau weligeed waa iska tatimat lbeyt laa yuxtaju bih lama xujaysto wa fi lqadiimi qadiimka haddii lagu socdo xujatun xujo weey qowlka صaxaabiga lima warad waa wixii soo arooray fii xaqihim صaxaabada xaqooda waacafuu waa la daciifiyey oo falyurad ha la celiyo yani qowlkaa saxaabiga xujanimadiisa wuxuu shiikhu halkan ku tilmaamaya adilada culimmadu isku haysa waxaa ka mida qowl صaxaabi xujo ma yahay mise ma ah waxaanu ogsoonnahay saxaabadu inay dadkii ka dambeeyey ka mudan yihiin shahidu tanziil wa carafu taawiil wa xadaru lxawaadid dhacdooyinkii nusuusta ku soo degaysay bay dhex noolaayeen iyagoo joogay nusuustu soo degaysa luqadii bay saliiqatan u yaqaaneen waxaa marka lagaaga sheekeeye iyo markaad dhex taagan tahay ood u kala faham badanta ood u kala faham badanta waayo dhacdadii waxa la socda waxyaabo badan oo laga yaabo hadalku inaanu soo warin karin oo fahamka ka qayb qaadanaya ninbaa isfidhi ka sheekee war xidiga qubad ma maqasheen buul markaasaa mid meesha fadhiyaa waa annagay nagu qabteen warkii waa dhammaaday annagaa goobjoog ahay marka horta saxaabadu way mudan yihin wlkoodu xuj ma yah imaam shaafici qowlkiisa jadiidkaa wuxuu i xuj ma ah waxaanu soo sheegnay ibn اlqayim raximah اllahu tacaala inuu i maya jadiidkiisu waa xuj marka culimmada qaarna waxay idhaahdeen jadiidkii baa laba qowla marna imaam shaafici waxaa laga hayaa inuu yahay xujo marna waxaa laga hayaa inaanu xuj ahayn adiimkana waxa laga haya inuu xujo yahay marka adiimku waa xujo jadiidkuna xujo iyo inaanu xujo ahayn labadaba waa laga haya sida ay u dhowdahayna waxay tahay shuruud haddii la helo qowlka saxaabiga waa la dariishanaya oo shuruudda waxaa ka mida ah, inaanu dee nas khilaafin waxaa ka horeeya kitaab iyo sunne wlka axaabigaah in aanu iskhilaafin min kitaabin aw sunna aba axaabi kale waa inaana iskhilaafin oo de aaabiaaabi qowlkiisa kuma awood badno axaabi kalena waa inaana iskhilaafin mar saddexaad waa inuu intishaara qowlkaasi hadduu faafo wax ka duwanna la waayo masaladiina kitaab iyo sunna aan loo hayn kaasoo kale culimada badankooda waa daliishadaan oo waa la xujaystaan uma aaabi axaabigii qowluhu qowlkiisu maaha xadiikiisa uu nabiga ka warinay waa qowlka isagu uu leeyahy ficilkiisuna waa lamid can madhabi madhabtiisa iyo ra'yigiisa uu ka xikaayoonayo cala alqowl اljadiid haddii lagu socdo qau weligeed laa yuxtaju bihi la xujaysan maayo wfilqadiimi qowlkii qadiimka ahaa xujatun xujo weeye limaa warada waa wixii yimi fii xaqihim saxaabada xaqooda wixii ku yimi xadiikii aصxaabi kanujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum shiikh wuxuu uhi wadacafuu xadiikaasina waa daciif oo waxa weeye ma sugna falyurad marka qowlkan ha la celiyo oo asalka haddii la yidhaahdo imaam shaafici qowl qadiima iyo qowl jadiida buu leeyahy keebaa asala in ya jadiid mise qadiim baabnaasi hormansuuq soomada soo mari ma ayaddii hore la qaadanaya mise tadambe tadambaa la qaadan markaa jadiidkaa la qaadanaya wa qowlu man ruwiya canhu qowlaani id yatacaaqabaani kii laba qowl laga soo sheegay laba fatwo ka dambe ayaa qowlkiisa ah asalku waa sida waana sida shaaficiyadu ku dhaqmaa laakiin waxaa jira masaa'il toddobiyo toban koob iyo labaatanna waa la yidhi oo shaaficiyadu ay yidhaahdeen qadiimka ayaynu ku fatwoonaynaa limaada inuu xoog badan yahay baa muuqata masaail noocaasa baa jira laakiin qowl صaxaabi mar haddii qadiimna laga hayo jadiidna laga hayo isaga waa ka duwan shuruudda haddii la helo waa la xujaysanaya baab اlأhbaar axaadiistii wاlkhabr اlafظ اlmufiid اlmuxtamil صidقا وkidba minhu nawc qad nuqil twaatura lilcilmi qad afaada wma cadaa hada اctabir axaada wاlkhabru khabarku allafdu lafdi weey almufiidu wax faa'iidaynaya almuxtamilu aqbalaya sidqan iyo wakadiban labadaba aqbalaya minhu waxaa ka mida noocu nooc baa ka mida qad nuqila loo soo naqliyey tawaaturan tawaatur ahaan loo soo naqliyey qad afaada waa faa'iideeye lilcilmi cilmi buu faa'iideeye kaa wixii ka soo hadhayna ictabir tixgeli aaxaadan aaxaad inuu yahay tixgeli khabar maxaa la yidhaahdaa waa maxtamala sidqa waalkadiba lidaatihi waa ka aqbalaya inuu run noqdo beenna inuu noqdo lidaatihi marka la eego lidaatihi maxaa ku baxaya lidaatihi maxaynu ka ixtiraazayna ya waxaynu kaga ixtiraazaynaa khabaru laa yaxtamilu ila id waana kabaru allah warasuul iyo kabaru laa yaxtamilu ila اlkadib kaasina waa maxay ka khabari musaylima musaylimata esh alkadaab waana kabar lakin laa yaxtamil ila اlkadib marka khabarnimadii ka bixi maayo laakiin markaynu eegnay waxyaabo kale ayuu kanina idqi keliya u ixtimaalay kanina kadib keliya u ixtimaalay shiikhu wuxuu idhi minhu waxaa ka nawcun khabarka waxaa ka nooc qad nuqila tawaaturan mutawaatirnimo loo soo naqliyey shuruuddiisna isagaa inuu sheegi doono nooc loo soo naqliyey inuu mutawaatir yahay noocaasi cilmi iyo yaqiin iyo qaciguu faaideeya wixii kaa ka soo hadhayna aaxaad baa la yidhaahda ee aan tawaatur loo soo naqlin qad nuqila waa loo soo naqliyey tawaaturan baa loo soo naqliyey qad afaada waa faa'iideeye noocaasi lilcilmi cilmi buu faa'iideeye wamaa cadaa haada kaa wixii ka soo hadhay tawaaturka wixii ka soo hadhay ictabir ay ictabirhu waxaad u tixgelisaa aaxaadan aaxaad inuu yahay u tixgeli faأwal nawcayni ma rawaahu jamcu lana limilihi cazaahu whakada ila اladii canhu اlhabr la bاjtihaadi bal samaacin aw nadar wkul jamci sharطhu an yasmacuu wاlkidb minhm bاtawaaطi yumnacu faأwalu nawcayni labada nooc ka hore ama kiisa koowaad maa kii weeye rawaahu ay soo wariyeen jamcun koox oo lanaa annaga noo sugnaaday jamacaasoo casaahu u caswiyey limilihi dhigooda kuwo lamida oo bimacnaa waxaa soo warinaya jamac badan jamac hadda cadad badan baa looga jeedaa oo ka warinaya oo u caswinaya jamac la oo iyaguna badan wahaakada ay warawaahu haakada sidaana waa u wariyeen iyagoo sifadaaloo jamac badana ila aladii kii inta laga gaarayo canhu xaggiisa alkhabaru khabarka laga xikaayoonaya laa bijtihaadin bijtihaad waa inaan lagaga warin bal iska daaya samaacin maqal aw naar aw nadarin ama mushaahado iyo eegmo lagaga warinayo shuruuddii tawaaturku inoo taxaya shardiga koowaad jamac waa inuu soo wariyo jamacaasina mid lamida waa inuu ka warinay fii jamiici abaqaati sanad waa inuu yahay ilaa laga gaadhayo kii warka laga sheegay wahakada ila ladii canhu lkhabar waa shardiga ah an yakuuna altawaatur fi jamiici abaqaati sanad sanadku abaqadihii u lahaa axaabadii taabiciintii taabicitaabiciintii wahaakada dadkii kala dambeeyey qolo waliba waa inay jamac badan yihiin jamac badan waa inay warkaasina laa biijtihaad waa inaanu war ijtihaadiya noqon ee u noqdaan bisamaacin aw nadar anaa arkayey anigaa maqlayey anigaa dhadhamiyey anaa taabtay saasoo kale waa inuu yahay oo waa inaanu ku dhammaan wax ijtihaada ama la malaynaya waa inaanu ku dhammaan fa awalu nawcayni labada nooc kiisa koowaad maa kii weeye khabarkii weeye rawaahu soo warinayay jamcun koox oo lanaa annaga noo sugnaaday jamacaasoo casaahu u caswiyey khabarkaas limilihi kuwa lamida oo iyaguna jamaca wahaakada sidaana ay wariyeen ila ladii kii intii laga gaadhayo canhu lkhabar khabarku xaggiisa uu ka ahaaday laa biijtihaadin khabarkaasi waa inaanu ijtihaad ku xasilin bal iska daaya samaacin aw nadar waa inuu wa kullu jamcin jamc dhammaantii sharuhu shardigiisu an yasmacuu waa inay maqlaan oo waxa weeye jamacaa badani mid walba waxa weeye waa inuu ka kale uu ka maqlaa oo bimacnaa uu kaga qaataa samaac iyo mushaahada iyo wixii la mida walkidbu minhum walkidbu been oo minhum xaggooda ka timi yumnacu waa la diidayaa bitawaaطi ay biitifaaq inay noqoto waxaa kaloo la diidayaa markuu mutawaatir yahay dadkaasi inay been sheegaanna waa la diidaya oo suuragal ma aha inay been isku waafaqaan oo ay ku heshiiyeen kaasina waa sharti wey oo ay leeyihiin culimmadu waa inay noqdaan jamcan tuxiilu اlcaadatu tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala اlkadib jamacaasi badnaansho intuu ka qabo badnaansho intuu ka qabo waxaa diidmaya oo mumtanica dadkaasi been inay ku heshiiyaan marka inay been ku heshiiyaan waxaa diidaya badnaanshahoodo aad u badan waa qodob ama badnaanshahoodu sidaa uma sii badna laakiin tilmaamo badan buu wata oo maalan warkii labaatan baa sheegay labaatankii waa dad isu dhowdhow dhowdhowoys heli kara marna shan baa sheegay laakiin midiba meel uu ka sheegay oo aan shaqo isku lahayn aqoonna aan isulahayn meelna aan wada joogin marka marna wuxuu ku xoog badan yahay dadkaasi inaanay been sheegayn xagga tayada iyo tilmaamaha kale marna xagga tirada tiradiiba aad u badan xaddaafa labaduba way diidaysaa in la yidhaahdo dadkaasi been bay isku waafaqeen wa jamcin jamc kasta sharطuhu shardigiisu an yasmacuu waa inay maqlaan khabarkii wاlkidbu minhum been xaggooda ka timi bitawaai biitifaaqina kaga timi yumnacu waa la diidaya inay si ay isku waafaqsan yihiin been u sheegaanna waa in la diida wey haddii kale mutawaatir noqon maayo ثانيهma الآxاad يuجib الcmل la الcilm lakin cindah الظن xaصل لmursل وmusند qad qusima وsوfa yأتي dikr kul minهma ثaنيihima khabarka kiisa labaad alآxaadu aaxaad weeye yuujibu waa waajibinaya alcamala camalfal buu waajibinaya lalcilma yaqiin faa'iidayn maayo laakiin hase yeeshee cindahu waxa weeye agtiisa adannu malaa xasala xaasilay yacni markii cilmi la diiday ama la diiday wuxuu faaiideeyey anni buu faaiideeyey ee ai ma faaiidey aaxaadku waa maxa aaxaadku luqatan waa maa rawaahu lwaaxid waa waxaa hal qof uu soo wariyo lam yatawaatar baa la yidhahda markaa kii laba an toban ha ka bato tawaaturna aan gaadhin muxuu noqonaya aaxaad buu noqonaya waayo waxaynu haynaa aaxaad iyo tawaatur shuruuddii mutawaatirka la waayo aaxaad buu noqonaya haba bataan haba bato aaxaadkaasi danni buu faa'iideeyaa qaci ma faa'iideeyo waase shiikhuu dhigay laakiin aaxaadka laftiisa dee kala awood badan culimmada qaar waxay leeyihin hadday bukhaari iyo muslim isku waafaqaan cilmi buu faa'iidaynaya isagoo axaada hadduu noqdo musalsal bilaa'ima wuxuu faa'iidaynayaa cilmi buu faa'iidaynaya hadday dad badan isoo wariyaan laakiin mutawaatir aanay gaadhin waa la mid cilmi buu faa'iidaynaya almustafiid hadallaa ku sugan laakiin sidaa loo badan yahay shiikhuna hadda uu ku socdo marka xagga sugnaanshaha laga eegayo waxa weeye mutawaatirkuna qaci buu faa'iideeyaa aaxaadkuna danni buu faa'iideeya waana sida usuuliyiintu ay u badan yihiin aaniihimaa khabarka kiisa labaad alaaxaadu weeye yuujibu wuxuu waajibinayaa alcamal camalfal buu waajibinayaa camalfal wuxuu waajibinayaa markuu ansaxo waayo de hadduu daciif noqdo ya hadduu aciif nodo de waaba aciif amal itaa ma keeni laakiin markuu sugnaado camal buu keenaya in lagu camal falo lalcilma aci faaiidayn maayo sugnaanshihiisu inuu aci yahay faaiidayn maayo laakiin hase yeeshee cindahu agtiisa khabarkaa agtiisa marka la helo adannu malaa xasala xaasilay oo dani haaliba inuu sugan yahay ayaa meesha imanaya wuxuuna haddii uu dani haaliba noqdo harciga waa lagu camalfalaa lmursaliin qad qusima waa loo qaybiyey aaxaadkii limursalin baa loo qaybiyey wa musnadin iyo musnad wa sawfa yaatii dibbuu ka iman doonaa ikru kuli minhuma waxa weeye sheegidda ama faahfaahinta mid kastoo labadooda ka xadiidka waxaa loo qaybiyaa waxa weeye labadii aynu soo sheegnay mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirko isaga lama eego miyuu xidhiidhi mise ma xidhiidhi ma cadli baa soo wariya mise ma soo warin ma faasiq baa ma muslim baa ma gaal baa ma cadli baa lama eego waa mutawaatir ma muttasil baa ma munqaic baa waxaaba la eegi maayo waayo isagoo awooddiisa wuxuu ka keensanayaa badnaanshaha laakiin aaxaadkii wuxuu u qaybsamaa mursal iyo musnad labadaasuu u qaybsamaa mid walbana waa laguu sheegi doonaa macnihiisa ad qusima waa loo qaybiyey aliftu waa lililaaq qad qusima waa loo qaybiyey axaadkii limursalin iyo wamusnadin baa loo qaybiyey wasawfa yaatii waa imanaya dikru kulli minhumaa mid kastoo labadooda ka mida xuskiisu iyo macnihiisu waa iman doonaa faxayumaa bacdu ruwaati yufqadu famursalun wamaa cadaahu musnadu faxayumaa meeshii bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood yufqadu la waayayey sanadka laga waayayey fa mursalun baa la yidhaahdaa wamaa cadaahu wixii ka soo hadhayna musnadu musnad baa la yidhaahdaa taa macnaheedu waa maxay mursal waxaa la yidhaahdaa maa lam yattail snaaduhu maa lam yattasil isnaaduhu kaa mursal baa la yidhahda musnadna mataala snaadu waa ka snaadkiisu u iiiay marka muala haddii laga hadlayo musnadku maka muttail isnaad ee welibana nabiga gaadhay calayhi salaau wasalaam mise waa matasala isnaaduhu faa mise waa maa rufica ila nabiy sal اllahu alayh wasalam faa intaba waa leg laakiin waxaa loo badan yahay ka labadaa shay laga helay xadii ahaan hadda baynu ka hadlay xadii ahaan inuu yahay muttasil kow sanadku waa inuu xidhiidha laba nebiga calayhi salaau wasalaam inuu gaadhsiisan yahay ka ay ka hadlayaan usuuliyiintuna waa ka laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa sanadku miyuu xidhiidha haa axaadii baynu ka hadlayna nebiga calayhi salaau wasalaam mise ma xidhiidhin haddaanu xidhiidhin waa mursal hadduu xidhiidhana waa musnad wey xaguu gaadhaya nabiga calayhi salaat wasalam fa xayumaa meeshii bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood yufqadu la waayay yacnii sanadkii meel ka mida ah waxa ka maqan raawi baa ka maqan oo ka dhacay raawigaa ka dhacay ama bilowga sanadka ha noqdo bilowga sanadku waa xaggee ya bilowga sanadka waa aggii bay qunyaha ku dhigateen ayib bilowga waa garan weyda dhammaadku waa aggii ya dhammaadku waa saxaabiga wey bilowguna dee waa halku ka bilaabmaya iska dhah haddaynu bukhaari joogno waa shiikha bukhaari wey halkuu hadba ka bilaabmay hadday adiga tahayna de adiga adiga wey iyo shiikhaaga islada aad leedahay nacam dhammaadkuna waa saxaabiga wey intaa meel ka midabaa raawi la waayey ama labaa la waayey waa isku ama ka badan baa la waayey dhinacuu doona ha noqdo waxaa la yidhaahdaa mursal baa la yidhahda waana qaacidada mutaqadimiintiina ay mursalka u yaqaaneen sanadku inuu xidhiiri waayo marka waxaa soo gelaya musalaxa markaynu ka hadlayno nooca loo yaqaano almunqaic baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya almucalla waxaa kaloo soo gelaya almucdal waxaa kaloo soo gelaya almursalkii gaarka ahaa waxaasiba way soo gelaya halkaasay isugu wada imanaya ilaa raawi la waayabanu bilow ilaa dhammaad ha bato ama sida usuliyiintu ay u yaqaanaan wamaa cadaahu wixii ka soo hadhayna musnadu baa la yidhahda lilixtijaaji xujaysi saalixu waa uu habboon yahay mursalkii eh, musnadkii lalmursalu mursalku saalixu ma aha laakiin hase yeeshee maraasiilu aaabi ay maraasiilu aaabiyi axaabiga mursalkiisa tuqbal waa la aqbalaya shiikhu wuxuu yidhi haddaynu u soo qaybinnay mursal iyo musnad musnadkii oo ugu dembeeyo laynoo soo sheegay lilixtijaaji saalixu in la xujaystu u habboon isaga waa la daliishanay lmursalu ay laa yasluxu lmursalu lilixtijaaj mursalku uma habboona in la oo la xujaysto ilaa mursal aaabi mooyaane axaabiga mursalkiisa axaabiga mursalkiisu waa maxay waxaa inoo soo warinaya xadiikii axaabi laakiin waxaynu ogaanay axaabigaasi inaanu soo gaadhinba axaabigu madiinuu ku dhashay ama madiinuu ku soo islaam reer maka ma ahay wuxuu ka sheekaynayaa dhacda maka ka dhacday miyuu joogi ma joogi ma joogi wuxuu ka qaatay saxaabi kale ayuu ka qaatay waa ka sikaaru saxaaba axaadiista ay soo warinayaan oo kale marka mursalu saxaabi isaga waa la deliishanaya limaada waxaa loo deliishanayaa saxaabigu hadduu nabiga calayhi salaau wasalaam xadii aanu soo gaadhin uu ka warinayo wuxuu ka qaadanayaa saxaabi kale ayuu ka warinaya hadduu ka wariyo taabicina waxa weeye uu sheegayaa oo caddaynayaa inta badanna waxay taabiciga ka warinayeen israa'iiliyaad iyo waxaasay ahayd xadii rasmiya ma yahay qaacidadaas waxaa laga soo reebayaa man kaanat lahu ru'ya faqad ninkii waxa weeye suxbadiisu ay ku sugnaatay ru'ya sanadkii ugu dambeeyey nabiga calayhi الsalaau wasalaam sanadkii tobnaad koobiyo tobnaad bilowgeedii nabigu dhintay calayhi الsalaau wasalaam ayaa ilmo yar loo keenay oo dhashay sidii nabiga lagu keenay calayhi الsalaau wasalaam dabeedna taxniik buu samaynay ilmahaa yar ee maalmaha jira nabiga ma arka muslimna ma aha ma la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu noqonaya waa saxaabi laakiin ilbahaa yar markuu sidaa ahaa waxaa joogay rag waaweyn oo dee odayaala oo isku daya nabiga inay ka soo gaadhaan oo aan ka soo gaadhin oo taabiciin noqday oo nebigaan arag aantay sooma raggaa waaweyni waxay ka warinayaan dee rag waaweyn soomaa la mida inan kan isagu waa taabici nin yarna waa saxaabi marka saxaabigaasoo kale sidaa u yar markuu soo kaco saxaabadii waaweynaa waa socdeen in badan ka mid waa socdeen wuxuu la lod yahay taabiciintii taabiciintii buu la marka waxa badanaysa inuu taabiciin badan wax ka wariyo oo laakiin de ragga waaweyna oo culimo ah waa saxaabi weeye mursalkiisa aan la aqbalay mursalkiisa aan la aqbalay waxaa jira taabici mursalkiisa la aqbalay ma maqasheen hay ya ka tanuukhi kale waa marka way ku halxidhan asalku saxaabiga mursalkiisa waa la aqbalayaa mursalkiisana la aqbali maayo laakiin waxaa jira xaalado saxaabiga mursalkiisana la aqbalayn taabiciga mursalkiisana aan la aqbalayn ninku waa taabici laakiin isagoo gaala nabiga la kulma calayhi salaatu wasalaam isagoo gaala ayuu nabiga la kulmay axaadiis buu ka maqlay isagoo gaala nabigaa dhinta calayhi salaau wasalaam nabiga dabadii buu soo ilaaaaabi maaha waayo qofku waa inuu muslim yahay markuu nabiga la kulmayo axaabi maaha laakiin markuu qisadii isagaiyo nabiga dhex martay uu ka sheekaynayo nabiga dabadii waa laga aqbalaya waayo wuxuu leeya anaa goobjoog ahaa xaaladdu sidaasay ahayd ama saasaan ku saasuu igu ii lakiin gaal buu ahaa oo aaabi mursalkiisa la abalaya laakiin qaacidada guud axaabiga mursalkiisa waa la aqbalaya lannahu laa yursilu ila can axaabi cabdulahi bn cabaas imse xadii buu leey ah, todobada aaabi ee ugu axaadiista badan wey todobada saxaabi ee ugu axaadiista badan wey axaadiistooda kun iyo laba kun iyo ay gaadhayso ibnu cabaas culimmada qaar waxay soo gaadhsiiyeen afar xadii mooyaane inta kale waa mursal axaabi walay mubaalagata waayo uu yaraa marka wuxuu toos u wariya waa yartaha bay dhah waxa ka badan axaadiista cid kale uu maray haddana waa la daliishanaya lilixtijaaji xujaysigu saalixun u habboon yahay musnadkii lalmursalu mursalkii uma habboona xujaysi laakiin ase yeeshe maraasiilu saxaabi saxaabiga maraasiishiisa tuqbalu waa la aqbalaya kada saciid bnu lmusayab iqbala fi lixtijaaji maa rawaahu mursala kada sidaa waxaa la mida saciid bnu lmusayab taabiciga loo yidhaahdo iqbala aqbal iqbalan aqbal fi lixtijaaji xujaysiga marka laga hadlayo maa kii aqbal rawaahu uu soo wariyey mursala isagoo mursala axaabada waxaa laga dabageynayaa saciid bn musayib ama saciid bn musayib labaduba ku banaanta maraasiishiisa waa la aqbalaya liannaha futishat fawijidat masaaniid waa la baadhay waxaa la helay inay tahay mid musnada oo xidhiidha sodogii wuxuu ahaa abu hurayra radia allahu tacaala can markaa inta badan sodogiisa inuu sheeg ayuu iska daynayey marka nabiga ayuu u idaafaynaya xadiidka meeshana sodonkiibaa ku liqaansan sidaa awgeed waxaa la yidhi iyadu waa muttasil mursal ba ha noqoto waa muttasil culimmada qaarna waxay yidhaahdeen keligii ma ah ee imaamu shaafici wuxuu uga jeedaa wa irsaalu saciid bni اlmusayib cindana xasan ayuu yidhahdaa shaafici mursalka saciid ibni musayib agtayada waa xasan waa la daliishanaya marka culimmada qaar waxay yidhaahdeen saciid ibnu lmusayib shuruuddiisa wixii la midana waa la mid oo saciid ibnu lmusayib waa min kibaar اtaabiciin markii la baadhay waxaa loo ogaaday annahu laa yursilu ila can iqa iqa mooyaane cid kale inaanu ka warin waxaa kaloo loo ogaaday mursalaadkaasi inay oo qowl marka wixii shuruuddan laga helay waa la mid saciid ibn musayib iyo wixii la mida ayuu macnuhu dhacay kada waxaa la midoo la aqbalaya saciid ibn musayib iqbala aqbal fi lixtijaaji ixtijaajka xaggiisa maa rawaahu wuxuu soo wariyey mursal ahaan wuxuu soo wariyey waalxaquu bilmusnadi lmucancana fii xukmihi aladii lahu bayana waalxaquu waa haleeshiiyeen bilmusnadi musnadkii mutailka ah almucancana ay mucancan xadiikii mucancankaabay haleeshiiyeen fii xukmihi xukumka xidhiidhkay ku haleeshiiyeen alladii kaasoo bayana lahu musnadka loo soo cadeeyey taa macnaheedu waa maxay musnadku waa kii sanadkiisu uu xidhiidhay waa ka sanadkiisu uu xidhiidhay waana la xujaysanaya soo samayahay lilixtijaaji saalixu mucancankiina saasoo kalea laga dhigaya waxaa laga dhigayaa inuu xidhiidho koob laba waa la xujaysanaya laakiin shardi baa lagu xidhaya kaa cancanada isticmaala inaanu noqon mudallis inaanu noqon mudallis inaanu noqon oo hadduu noqdo mudallis cancanadiisa la aqbali maayo munqaic buu noqonaya wa alxaqu waa haleeshiiyeen bilmusnadi musnadkii kii musnadka aha almucancana kii la cancanayay bay haleeshiiyeen oo waxaa weeye can fulaan can fulaan can fulaan marka sanadkoo dhan ma in wadacan laga helaa mise waa in hal meel laga helo keeu mucancan ku noqonay ma in sanadkao dhani mucancan noqdo mise meel kaliya inuu dhan ya saasa qoliya maxaa ku soo martay ya hay an canuunka can saciidin can karam marka waa inuu wada can noqda hal meel baa ku filan sanadkao dhan hadduu xadaana noqdo oo hal meel can laga helo mucancan ayuu noqonaya wa qaala waa odhanaya man axad ay qara'a wuu ku akhriyey calayhi mankaa korkiisa shaykhuhu shaykhiisu ninkii shiikhiisu uu ku dul akhriyey ee isaguna uu dhegaysanayay wuxuu odhanayaa xadaanii shiikhaygii baa ii sheegay kamaa yaquulu sida uu odhanaya abara ay ahbaranii sida uu odhanay ardayga markuu shiikhiisa wax ka qaadanayo qaabab buu uga qaataa qaababkaa waxa ka mida tanaynu hadda wadno shiikhiibaa wax akhrinaya ardaygiina uu dhegaysanaya hadday xaaladdu sidaa tahay shiikhii baa axaadiistii sheegay ardaygiina waa dhegaysanaya wuxuu odhanayaa xadaanii shaykhii wuxuu kaloo odhanayaa abarani wuxuu kaloo odhanayaa samictu waxba waa la ogoliyey beydkaa intaasuu ku sheegay wa qaala waa odhanaya cinda aladaa markuu gudbinayo man axad qara'a uu ku akhriyey calayhi korkiisa shaykhuhu shaykhiisu shiikhii buu maqlaya oo ku dul akhrinaya xadaanii buu odhanaya kamaa yaquulu sida uu u odhanaya abara sida uu odhanay ay abarani hadduu de keligii yahay abaranii w xadaanii hadday badan yihiinna ahbaranaa iyo xadaanaa walam yaqul odhan maayo fi cagsihi xaaladdaa cagsigeeda xadaanii odhan maayo laakiin yaquul waa odhanaya raawiyan xaaluu yahay mid warinaya ahbaranii ayuu odhanaya cagsigu waa maxay xaaladii hore cagsigeed waa maxay ardaygiibaa arinaya shiikuna uu dhegaysanaya xaaladda wuxuu odhanaya ahbarani uu isticmaalaya inuu qaydana uma baahno ahbaranii baa ku filan laakiin xadaanii inuu yidhaahdo lama ogol laakiin hadduu qaydo waa la ogoliye oo bimacnaa uu idhaahdo xadaanii qira'atan calay hadduu idhahdo waa la ogolay laakiin xadaanii oo uu sii daynayo loo ogolaan maayo walam yaqul odhan maayo fi cagsihi xaaladaa hore cagsigeeda oo ah ardaygii inuu shiikha ku dul ahrinayo xadaanii odhan maayo oo uu ilaaqayo laakiin yaquulu waa odhanaya raawiyan xaaluu yahay mid warinaya ahbaranii ayuu odhanaya waxayu lam yaqra waqad jaaza yaquulu qad ahbaranii ijaaza waxayu meeshii lam yaqra aanu ahriyin laa huwa walaa shaykhu shiikhiina kuma dul ahriyin ardaygii ardayga laftiisuna shiikha kuma dul ahriyin waqad ajaaza wlxaal qad ajaaza oo uu u ijaazeeyey yaquul waa odhanayaa qad baranii ay ijaazatan baranii ijaazatan buu odhanaya waa loo ogoliye yani wuxuu isticmaalayaa ahbaranii oo aanu ilaaqin laakiin uu ku qaydayo maxay ijaazatan waa loo ogoliye waxaa kaloo loo ogol yahay ama asal kuba yahay inuu akhbaraba iska daayay lafdiga ijaazada isticmaalo jaaza lii bimarwiyaatihi ajaazanii shaykii صaxiixa muslim ama xadiia inama alacmaalu bاniyaat ajaaza lii adina lii alaqa lii abaaxa lii sawaqa lii wuxuba isku macno taana waa isticmaali kara waxayu meeshii lam yaqra anu ahrin oo qira aanay dhicin walxaal qad ajaaza uu ijaazeeye yaquulu waa odhanaya ardaygii qad ahbaranii shiikhaygu waa ii warramay ijaaza ay ijaazatan min baab اlijaaza ayuu iigu warbixiyey baab اlqiyaas ama alqiyaasu fahuwa radd اlfarci lilasl fi xukmin صaxiixin sharci lcilaة jaamicaة fi اlxukmi waliyuctabar ثalaaثaة fi اlismi baab اlqiyaas ama alqiyaasu qiyaaski fahuwa isagu radd اlfarci farac in loo celiyo wey lilasli asal loo celiyo fii xukmin xukum loogu celiyo xukumkaasoo saxiixin saxiixa xukumkaasoo sharci sharciya oo aan caqli ahayn oo naxwi ahayn oo ibi ahayn oo handasi ahayn oo haakada laakiin harciya licillatin cila loogu celinaya jaamicatin kulminaysa fi lxukmi waxa weeye fi lxukmina waxa weeye jaamica ku ah oo xukumka ku kulminaysa waliyuctabar ha la tixgeliyo qiyaaskii alaaatan saddex ha loo tixgeliyo fi ama fi lrasmi xagga dhigaalka iyo sheegidda saddexa laga dhigo yani saddexa loo qiimi waa tatimat lbeyt yani waliyuctabar alaa saddexa laga dhigo oo saddex qaybood ha loo qiimi iyaasku waa maxay waa radd اlfarci liaslin fii xukmin licilatin jaamicatin baynahuma afartaa shay waa in la helo farac ayaa waxaa lagu celinaya ama la haleeshiinayaa asal waxaa la ysugu haleeshiinayaa xukum baa la yska waafajinaya cillo iyo sabab isu keentay awgeed ayaa loo haleeshiinaya kaasa waxaa la yidhaahdaa qiyaas ayaa la yidhahdaa arkaantaasuu leeyahi farac iyo asal iyo cillo iyo xukun ama alqiyaasu qiyaaskii fahuwa isagu raddu lfarci farc in la celiyo lilasli asal baa loo celinaya tusaalaha maxaynu ku sheegna bisaddii asal baynu ka dhigna marka faraca la celinaya waa kee waa jiirkii wey waxaynu haleeshiinaynaa bisadii xukunkaynu wada siinaynaana waa ahaara wey cilada isu keentay sababta isu keentayna waa inay inagu awaafayaan inagu dhex jiraan waayo haddii la yidhahda waa najaas waanu ku dhibaatoonay lilasli asalin loo celiyo fii xukmin xukum loogu celiyo xukumkaasoo saxiixin saxiixa oo bimacnaa waxa looga jeedaa dee haleeshiintaasi waa inay tahay mid suganoo saxiixa waa inay tahay harci xukumkaasina waa inuu harci yahay licillatin cillo darteed ayaa faracii asalka loogu celinaya ciladaasoo jaamicatin kulminaysa fi lxukmi xagga xukumka asalka iyo faraca jamcinaysa waliyuctabar ha loo tixgeliya aaaan saddex fi lismi xagga magaca rasmina nusahda qaar bay ku timi licillatin adifu aw dilaana aw shabahin uma ctabir axwaalah licilatin cilo adifuhu idaafee oo u nisbee qiyaaskii oo qiyaasu cilatin dheh qiyaasu cilatin aw dilaala ama dilaala u idaafee qiyaasu dilaalatin dheh aw shabahin ama qiyaasu shabahin dheh shabah u idaafee uma ctabir tixgali axwaalahu axwaashiisa licilatin adifuhu aw dilaala aw shabahin uma actabir axwaala nami ahaan waa sidaas laakiin uma actabir tixgali axwaala ay axwaala waxwaashiisa yani mid waliba macne iyo axwaal buu leeyahy waxaa loo qaybinayaa qiyaaska marka laga eego dhinac mar waxaa loo qaybiyaa qiyaas jali iyo qiyaas khafi marka dhinacaa laga eego macnahaasaa loo qaybiya mar waxaa laga eegayaa xagga awooddiisa waa halka shiikhu tilmaamay qiyaasu cilla qiyaasu dilaala iyo qiyaasu shabah mid walbana isagaa sheegaya licillatin cillo adifu qiyaaskii u idaafee aw dilaalatin u idaafee aw shabahin u idaafee uma actabar tixgeli axwaala axwaashiisa mid walba tixgeli oo bimacnaa awaluhaa ka koowaad ugu horeeya maa kii weeye waa qiyaasu cilihi kaana uu ahaaday fiihi gudihiisa alcilla cilladu muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukumka mustaqilatan xaal ay tahay mid madax bannaan fa darbuhu garaacitaankiisa mukalafkii lilwaalidayni labada waalid uu garaacayaa mumtanic waa mid la diiday ka qowli uffin uf in lagu yidhaahdo oo kale weeye wahwa huwa qowlkaasina liliidaa'i dhib darteed ayaa munica loo diiday nooca koowaad qiyaasu cila la yidhahdaa buuri shiikhu oo waa maxay maa kaanat alcillatu muujibatan lilxukmi waa qiyaaska cilladu haddii la helo ilowba ilow xukunka ay keenayso oo la hubo inay keenayso sidee loo hubaa dee way siman yihiin asalka iyo ama farcan aan la sheegin baaba kaba mudan asalkii cilada meesha taallana uga mudan wuxuu sheikhu ku tusaaleeyey darbuhu lilwaalidayn labada waalid in la garaaco dhurbaaxa lagu dhufta ama laad gacanqaad lagu sameeyo waa laga aamus laakiin maxaa la sheegay falaa taqul lahumaa uf in loo muujisto hiifid iyo diiqad labadii waalid in loo muujisto oo lagu idhaahdo uf iyo waan ku dhibsanayaa waan kaa diiqadoonaya iyo waxyaabo qofkuuu ku dhawaaqayo tilmaamayo inuu diidan yahay waalidkii afka uu ka odhanay naskaa sheegay waa asalkii cillada loo diiday kelmadda uf waa maxay waa dhib la dhibayo waalidka la dhibayo marka waalidka in lagula hadlo hadal lagaga diiqadoonayo iskaba daa in la caayo iyo in qacan loo qaado la bureeyo labada dhibkeebaa weyn dee aan in loo aadaa weyn loo qaadaa marka kan nasku sheegay waxaa kaba sii weynba ka laga aamusay baa ka idan cillada dhibka mar hadii la helay welibana xaaladda garaacitaanka oo kaleo dhibku dee muuqdo ila uu xanuujinaya dhibku uu muuqdo xukumkii ilowba ilow uu keenaya xukumkii ilowba ilow waa keenaya marka shiikhu noocaa loo yaqaano qiyaaska jeliga ah ama qiyaas binafyi اlfaariq asalka iyo farca waxbaba uma dhexeeyaan ama farcaaba kaba awood badan asalka xaaladda noocaasuu shiikhu u bixiyey qiyaasu cillo u bixiyey sida uu wato laakiin culimmada kale kaa waxay u yaqaanaan qiyaas binafyi اlfaariq ama qiyaas jali ka cilada loo sheegayna waxay u yaqaanaan qiyaasu cila ayay u yaqaanaan oo asalkii iyo farcii cilo la isugu kulminayo laakiin sida shiikhu watan hadda ku soconay waani ka labaad maakii weeye lam yuujib aan waajibin altacliilu cilayn xukman xukm aanu waajibin bihi isaga lagu xukumayo laakina waase yeeshee daliilu uu yahay daliil iyo calaamad kutusaysa xukumka fayustadalu waa la daliishanayaa binadiiri dhigii baa la daliishanayaa almuctabar la tixgeliyey sharcan sharci ahaan calaa nadiirihi dhigiisa ayaa loo daliishanayaa fayuctabar hala tixgeliyo ka qowlinaa waa qowlkeennii oo kale aynu lahayn maalu sabi yalzamu maalu sabi ilmaha sabiga ah xoolihiisa talzamu waxaa ku laazimaysa zakaatuhu zakadiisii ayaa laazimaysa ka baaliqin mid qaangaadha xaaluu kuula mid yahay ay liajli numuwi xoolahaasi inay kobcayaan darteed ayaa zakada loogu waajibinaya xaaladda labaad shiikhu wuxuu ihi waa qiyaasu cilla baa la yidhaahdaa ee qiyaasu dilaala baa la yidhahda waa maxay waa qiyaaska cilladiisu aanay xukunkii ilowba ilow aanay keenayn laakiin loo malaynayo loo filayo inay keenayso ka waxaa la yidhaahdaa qiyaasu addilaala waa nooca ciladiisu ay mustanbadka tahay culimmadu ay la soo baxayaan ciladiisa oo hadda waxaan la qamadidii waxaa gelaysa ribaa gelaysa qamadi qamadi haddii lagu iibinayo milan bimil waa in la isleekaysiiyaa ciladii baa la baaday nasku inooma sheegi laakiin waxaa loo badiya inay tahay wax la quuto oo la kaydsado inay tahay ama raashin la cuno inay tahay ciladaade culimmadaa ku ijtihaaday marka waxaa la leeyahay wixii la quutee la kaydsado waa la mid bariiskii baa la keenay cilladii ma laga helay waa laga helay marka waxaa la leeyahay bariisku wuxuu la mid yahay qamadidii buu la mid yahay oo kiilo bariisa haddii la iibinayo oo lagu iibinayo kiilo kaloo la mida waa in la isleekeysiiyaa waa inaan la kala badin xataa hadduu kala fiican yahay mar hadduu bariis isku yahay waa inay isku mid noqdaan marka kaas waxaa la yidhaahdaa qiyaasu dilaala buu shiiku ka dhigay culimmada kalena qiyaasu cilla bay u yaqaanaan ka horena qiyaasu jali bay u yaqaanaan shiikhu wuxuu ku tusaaleeyey ilmihii sabiga ahaa ee maalqabeenka ahaa ee dee xoolo badan abihii ka dhaxlay ilmaha xoolihiisa zaka ma ku waajibaysa mise ka waajibi mayso culimada badankoodu waxay leeyihiin zakaa lagu leeyahy sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen qofkii weynaaye qaangaadhka ahaa xoolihiisa zakaa ku waajibaysay oo hadalkama taagna dabcan markay sakagoys noqdaan cillada zakada loogu waajibiye qofkii weynaa waa maxay xoolahaasi inay yihiin xoolo kobcaya oo hadduu shan guri magaalada ku leeyahay hantiisa gurima akaa lagu leey hanta gurima zakaa lagu leeyahy zake laguma leh waayo gurigu wax kobcaya maa xoolo la kobcinaya maa xoolaha kobcaya waa dahabkii fidadii kaashkii badeecaddii la wareejinaya lacagta looga jeeday ee marba lacag loo bedelayay ganacsigii xoolahaasaa kobcaya marka qofkii weynaa xoolihiisa waxa ku waajibaya zako maxay ugu waajibta cilladu waa maxay waa xoolo kobcaya sidaa ogeed maskiinka waa wax laga siiyaa ilmihii sabiga ahaaye aabbihii ganacsi iyo adduunyo uga dhintayna ama kaash uga dhintayna akoonka ugu jira xoolahaasi waa xoolo kobcaya markayn leenahay waa xoolo kobcaya laba xaalaa soo gelaya xoolahaasi waa xoolo kobcaya waa xoolo wareegaya oo shaqaynaya ama waa xoolo aqbalaya inay kobcaan oo adigu aad ka seexato dadka qaar baa waxay ku weydiinayaan lacag baan ku kaydsadaa akoonkayga daabshiila ama daarsalaam iyo bangiyada la midkaa ah. marka konton kun lixda kun baa igu jira waan ku ururiyaa buu leey intaasoo sanaa ka soo wareeya kumana shaqeeyo zaka baa lagu leeyay zaka waa lagu leeyahy hadalla kama taagna sababtu waa maxay waa xoolo aqbalaya in la kobciyo de maanta inaad lacagtaas soo qaado alaab aad geliso dabeedna aad iibiso lacagtii waa kordhaysaa sooma adaadda iska dhigayoo dayacay akadii waa lagu leeyay marka waxay culimmadu leeyihiin sabigiina xoolihiisu waa la mid oo cilladii baa laga helay xoolihiisu mar hadday kobcayaan isagana zakadii waa lagu leeyahy oo sida loo badaya laakiin xanafiyadu iyagu qiyaaskan ma qabaane waxay leeyihiin sabi hadduu yahay laguma waxa weeye laguma zak lagu yeelan maayo sidaan xajkaba loogu yeelanayn xajkuba dee lacag buu baahanya sooma liman istaaaca ilayhi sabiila xaj laguma leh sidaasoo kalena zak lagu yeelan maayo bay leeyihin sida loo badanya waa sida culimmadu ay qabaan waani ka labaad maa kii weeye lam yuujib aan waajibin altacliilu cillayn xukman bihi xukm isaga lagu xukminayo aanu waajibinayn laakina waase yeeshee daliilu uu yahay mid tusaya fayustadlu waa la deliishanaya binadiiri dhigi almuctabar la tixgeliye sharcan sharci ahaan calaa nadiirihi dhigiis fayuctabar dabeedna waa la tixgelinaya ka qowlina weeye maalu sabi sabiga maalkiisu talzamu waa laazimaysaa zakaatuhu baa laazimaysaa ka baaliqin xaaluu kuu la mid yahay ay linumu liajli numu inuu kobcayo xoolaha darteed loogu waajibinaya waaliu farcu aladii taradada maa bayna aslayn ictibaaran wujida aaliu nooca saddexaad alfarcu farac weeyi alladii kaasoo taradada ay taradada ku noqnoqonayay bayna alayni maadu waa zaaidu bayna aslayni laba asal ayuu ku dhex noqnoqonaya oo wujida la helay ictibaaran tixgelin ahaan loo helay marka la tixgelinayo nooca saddexaad waa faracii laba asal ay kala jiidanayeen falyaltaxiq ha haleelo farcaas biayidayni labadankoodii akara ka badan min hayrihi ka kale fii wasfihi tilmaantiisa alladii kaasoo yuraa la arkayo labada ka tilmaantiisa u badsaday ama uu sii shabahayo xukumkiisaa la haleeshiinaya fa yulxaqu waa la haleeshiinaya alraqiiqu addoonkii fi litlaafi marka la dilo bilmaali xoolaa la haleeshiinaya laa bilxuri qofkii xorta ahaa la haleeshiin maayo filawsaafi xagga tilmaamaha nooca saddexaad qiyaasu shabah baa la yidhaahdaa waa an yataradad alfarcu bayna aslayn faracii laba asal baa kala jiidanaya sheikhu wuxuu ku tusaaleeya addoonkii addoonkii ninbaad addoonkiisii ka dish ninbaa addoon iska leh uu soo iibsaday ama dee qaniimadii dagaalkii gaalada laga qabsaday baa la siiyey addoonkiisii baad ka dishi horta nin baad dishi ninka magtiisa waa imisa waa boqol geela ma boqol geelaa laga bixinaya marka laga eego xagga bini'aadannimada marka laga eego inuu yahay qof bini'aadana oo mukallafa oo tukanaya oo guursanaya oo wax furaya iyo wixii la mida wuxuu shabbahayaa qofkii xorta ahaa ninkii xorta ahaana haddii la dilo waxaad ka waajibaysaa mag ka waajibaysa marka dhinacaa laga eg dhinac kale addoonka ninkani uu iska leeyahay hantidiisay ka mid tahay waa neefkii adhiga ahaa ama geela ahaa ee uu lahaa oo kale sayladuu geynayaa waa iibinaya uu sadaqadaysanayaa cid buu u hibaynayaa cid buu u hadiyadaynayaa raahan buu u dhigaya uu soo iibsanaya waa iibinaya waxaa dhinaca marka laga eegana dee waa xoolo waa hanti wey marka labada asalkeebuu u badan yahay haddii la yidhaahdo wuxuu u badan yahay xagga xortana maxaa laga bixinaya dee mag baad ka bixinaysa ninka adoonkiisa haddii la yidhaahda xagga xoolanimada iyo maalnimada ayuu u dhow yahayna maxaad ka bixin maxaa laga bixinaya dee la geenaya muxuu joogaa baa laodhanaya nin baad ka jajabis ya de waxaa lagaa doonayaa mobaylka qiimihiisi baa lagaa doonaya adoonkanna wuxuu ka joogo qiimihiisi baa lagaa doonaya ayaa lagaa doonaya labada keebaa loo badan yahay ya shiikaa caddeeyey fa yulxaqu waa la haleeshiinaya alraqiiqu addoonkii fi litlaafi marka la baabi'iyo bilmaali xagga xoolaha loo badinayo laa bilxuri qofkii xorta aha la haleeshiin maayo fi lawsaafi xagga tilmaamaha oo mag laga bixin maayo mag laga bixin maayo xilliyada qaar waxaa dhici karta addoommadu intay yaraadaan dee inay magtaba ka qaalisanaadaan qof magti markay naadir noqdaan ee la waayo waxaa dhici kartaba inuu ka bato waxaa weeye boqolkii geela inuu kaba bataba markay dadku iska ladan yihiin ee dad u shaqeeye ay doonayaan welibana ay iska leeyihiin addoommadiina dee la xoreeye ay dabar go-een in dhoweydna aan la jihaadin ya midhari ay sii hadhaan midharkaas waa suuragale inay kaba qaalisanaadaan qiimihii makti inuu ka qalisanaado way dhici karta faslun wsharطu sharطi fi lqiyaasi qiyaaska loo shardinaya kownu lfarci farcu inuu ahaado munaasiban mid u munaasiba liaslihi asalkiisa fi ljamci xagga jamcinta bian yakuuna waa inuu ahaado jaamicu lamrayni labada shay asalka iyo farca waxa jamcinaya munaasiban mid u habboon lilxukmi xukumka duna mayni been la'aan iyadoo aan la beenin ama aan laga shakiyin shuruudda qiyaasku leeyahay waxaa ka mida asalkuna shuruud buu leeyahay faracuna shuruud buu leeyahay xukumku shuruud buu leeyahay ciladu shuruud bay leedahay faraca shuruuddiisa waxaa ka mida an yakuuna munaasiban lilasli an yakuuna alfarcu munaasiban lilasl faracu waa inuu munaasib u yahay asalka waa inuu munaasib yahay oo de xagga xukumka waa inuu munaasibka kala yahay xagga cilada waa inuu munaasib kala yahay waa inuu la siban yahay tusaale ahaan oo kale khamrigu waa xaaraan soo ma khamrigu waa xaaraan cilada loo xaaraantinimeye waa maxay waa iskaar waa liliskaar caqliga inuu doorin oo maskaxda wax ka bedelay ayib waxaa la yidhi waxaynu ka dabageynaynaa bunkii baynu ka dabageynaynaa oo bunka waa lagu fayaama oo bunkuna isaguna waa la xukm faracyo asalku maysu munaasibba qof khamri cabbay iyo qof koob kafeeya cabbay miyay siman waxa weeye ma siman ka sii yaro dalac qaad buu cuna ma la haleeshinaya kii khamriga cabbay ya munaasib inuu u yahay baa la eegaya qaadku muskir maya oo qofka ma gaadhsiinaya halkii khamrigu gaadhsiinaya ya hadduu gaadhsiiyo waa la baynu leenahay waa la oo xukumkiisuu qaadanaya xaaraan buu noqonaya xaaraan ayuu noqonaya waa inuu munaasibiisu yahay jiirkii waxaynu haleeshiinay bisadii labaduba way awaafaan baa ma awaafaan labaduba ya jiirku guriga ma ku awaafaan de ku awaafa mar baan arday weydiiye oo idhi bisadu waata guriga soo gashay way dhex gashaa way awaaftaa jiirku ma awaafaa qaar baa waxay idhaahdeen maye ma awaaf oo maxaa saan ula awaafin dee waxay idhaahdeen maruu soo dhuumanayo dusaya mooyaane si caadiya dee guriga uma dhex haddii la arkana u baxsadaa bay yidhahda la sheegayaaba waa inta mar hadduu ku soo dhex gelay adigoo hurda iyo soo jeeda oo guriga uu ku dhex jiro waa la midun wey waa awaafkii ama awaafkaasi ha noqdo dee mid loo ogol yahay oo busadiida haddaad rabaayad ka dhigato oo guriga ay kula joogto dee waa awaaf loo ogol yahay haddii kalena de waa tan la eryanay waa tan la eryanay fari male muhimmadu waa inuu guriga dhex gelayo dadka aanu ka soocmi ayuumbaa looga jeeda marka waa isu munaasib faracu waa inuu asalka munaasib u yahay xukumkuna waa inuu munaasib isu yahay wa wnu daka ali waxaa kaloo shuruudda ka mida wnu daka alasli asalkaasi inuu yahay aabitan mid sugan bima yuwaafiqu lkhasbayn labada doodaya wax waafaqaya fii ra'yihimaa ama fii ra'yayhimaa labadooda ra'yi waa inuu waafaqsan yahay asalka waxaa loo shardiyaa labadii qofee wax isu daliishanaya inay isku waafaqaan asalka oo ninka xambaligaahi wataynu tusaalaynayna wuxuu aaminsan yahay neefka baktigaa haragiisa haddii la magdiyo inaanu daahiroobin ayuu aaminsan yahay dabeedna wuxuu u yimi ninkii xanafiga ah dabeedna wuxuu ku uri jildulmaytati najisun falaa yadhuru bidibaaq ka jildi اlkalbi waxa weeye haraga baktigu waa nijaas sidaa awgeed haddii la magdiyo la nadiifiyo ma daahiroobay wuxuu la mid yahay oo aan uga qiyaas qaadanaya haragga ayga oo ayga haraggiisa si kastoo loo nadiifiyo ma daahiroobay hadduu shaaficiga ku odhan lahaa shaaficigu wuxuu odhanayaa waa runtaa haragga aygu ma daahiruulu laakiin waxaan kugu haystaa hargaha kalean kugu haystaa buu odhan laha laakiin wuxuu u yimi nin xanafiya markuu sidaa ugu sheegay ayuu xanafigu wuxuu ku odhanayaa asalkan aad daliishanayso baaban kugu haysta oo adigu waxaad leedaha haragga baktiga lama magdiyo sida kaaygo kale anigu waxaa leeya maca kaayga uu nadiifoobayaa baan qabaa oo waxay qabaan jildulkalbi yadhuru bidibaab eyga haragiisa haddii la nadiifiyo daahir buu noqonay ashuunkii iyo qarbadii iyo sijaayadii iyo maryihii waa laga samaysanay daahir buu noqonaya haddii la megdiyo laakiin shaaficiyada agtooda iyo xanaabiladu waxay leeyihiin ku eh, daahiroobi maayo magdi la magdiyo wa kawnu daaka lasli asalkaasi inuu yahay aabitan mid ku sugnaaday bima yuwaafiqu lkhasbayn labadii doodaya wax waafaqaya fii ra'yayhima labadooda ra'yina waa inay isku waafaqaan oo bimacnaa asalkii waa in la ysla qaataa si wax loogu dhiso oo haddaad tiraahda jiirku waa daahir anoo ka qiyaas qaadanaya bisada oo daahira oo lagu idhaahdo bisada lafteedaaba maxay aan daahir ahayn de waxaa waa ka kac waa inaad وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب wa sharu kulli cilatin cillo dhammaanteed shardigeedu an taarida waa inay ku socoto fii kulli macluulaatiha wixii lagu cilaynayo dhammaanteed ee lagu sababaynaya allatii taasoo taridu ay u soo arooraysay aylaha yada cilada waxaa loo shariyaa in ay ku socoto wixii lagu cilaynaya yacni an takuuna mubata wax kastoo lagu cilaynayo waa in laga helaa meesha xukumkii uu joogo ay keenaysa ciladiina waa inay joogtaa ciladii haddii ay joogto xukumkii ay keenaysayna waa inuu jooga yani tusaale ahaan bisadu xukumka la siiyey maxay ahayd ahaara cilada loo siiyeyna awaaf marka meel kastoo aynu awaaf ka helno maaha awaafkii kacbada meel kastoo xayawaanku uu inagu awaafo maxaa la doonayaa in la helo ahaaradii waa in la helo idiraadku waa sidaas xayawaanku waa awaafa waa aahir meel kasta oo ciladaasi ay ku timaado waa in xukunka la helaa dardigakaasaa ladhaha lam tantaqid lafdan walaa macna waa in aanay burin ciladaasi oo gormay buraysaa waxay buraysaa in ciladii la helo xukunkiina la waayo ciladii baa joogta xukunkiibaa maqan yacni tusaale ahaan masalada aynu sheegnay waxaynu hellay xayawaan inugu awaafa oo nijaasa hadday dhacdaba dee la helo waxaa la odhanaya cilladii baa dee hadalgelaya sooma alqatlu alcamdu alcudwaan muxuu keenaya qisaas buu keenaya meel kastoo laga helo qatli camdi cudwaan waa cilladii maxaa la doonaya in la helo qisaas marka waa inaanay jabin waxaa la yidhi cilada ribadu waxyaabaha ay gelayso ciladeedu waa kayn waa in la miisaan dabeedna la yidhi in yaroo qamadiya oo sacabka aynu ku shubnay iyo in yaroo qamadiya oo sacabkaa lagu shubay ribadu ma gelaysaa mise geli way gelaysa waa qamadi qamadi lagu iibinaya sooma waxa weeye xukumkii waa joogaa laakiin ciladii kaylku ma joogtaa dhegla iyo galaan miyaa lagu miisaya waa waxa yar intaan leh ciladii baa muuqda marka ciladu sidaasoo kale waa inaanay u burin ee maxaa la doonaya kullamaa mar ciladii ay timaaddo waa in xukumkii u yimaada hadday dhacdo ciladiioo joogta xukumkii in la waayo waxaa la isweydiinayaa maxaa loo waayo waxaa dhici karta hari loo baahnaa oo cilladu ku shaqaynaysay inuu meesha ka maqan yahay cilladii aynu sheegnay lafteeda hari leh hariga haddii la waayo shaqayn ama cilladaasaa waxa ku yimi maanic diidaya inay shaqayso xaaladaha waxaa dhici kara cilladiiyo joogto inaanay xukumkii keenin waayo cilladiibaa waxay u baahantah waxyaabo kale wixii baa maqan tusaaluhu waa maxay alqatlu alcamd alcudwaan muxuu keenaya qisaas buu keenaya waxaa la yidhi waxaanu haynaa qatli camdi cudwaan oo aan qisaas keenin waa kee hadduu waalidku sameeyo qatli camdi cudwaan sameeyo waalidkiibaa wax dilay barheer buu u dilay xadgudub buu u dilay laakiin wuxuu dilay wiilkiis loo dili maayo sooma idan waxa la leeyahay ciladii hadda way baaqatay oo xukumkii baa ka baaqday ma odhanayna cilladaasi waa burt maya waxaan leenahay shardi baa ka maqan cilladii oo waa maxay alqatlu alcamdu alcudwaanu ida kaana min hayri اlwaali aabbe haddii aanu ka iman qisaas buu keeni marka hari ku ama alqatlu lcamdu lcudwaan yuujib lqisaas laakiin tamnachu lubuwa qatliga camdiga ee cudwaanka ah ilowba ilow qisaas baa ka dhalanaysa laakiin waxaa jira waxyaaba qisaasta diida waxaa ka mida aabbannimada marka maanic baa la helay xaaladaasoo kale may burin hari ayaa la waayay ama maanic ayaa jooga haddii shuruuddeedu u dhan tahay mawaanicdiina maqan tahay ciladiina ay joogto ilowba ilow xukunkiibaa ka dhalanaya hadduu ka dhalan waayana maxaa dhacaya way burta ciladaas cilo noqon mayso halkaa waa la fahmay sooma lam tantaqid waa inaanay burin yacni jabin baaqan lafdan walaa macnan lafdi ahaan iyo macnaaha labadaba falaa qiyaasa qiyaas ma ah oo ma jiro fii daati intiqaadin ay fii cilatin daat intiqaadin cillo burtay qiyaas ma galo musjalad si mulaqoo sii daysa cillo jabtay qiyaaskeedu ansixi maayo oo dee cilanimadii baaba burtay waalxukmu xukumka min shuruuihi shuruudiisa waxaa ka mida an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa nafyan xagga diidmada wa ibaatan xagga sugnaanshaha macan labadaba xukumku hadduu joogana cilladii waa inay joogtaa hadduu maqan yahayna cilladii waa inay maqan tahay tii hore unbay ku dhowdoo la macno tahay alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman xayawaanku haddii uu awaafana ahaara la helaya hadduu aanu awaafinna nijaasaa la helaya oo ahaaro la heli maayo alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wacadaman waa sidaas haraabkii baad soo qaatay cinab baad qoshtay cinabka waa laga marka la qoosho waa casiir sooma ma khamri ma cinabkaad soo iibsatay waad shiid waa casiir cinab sooma waa days mudduu yaal uu kululaado wuxuu noqday muskir buu noqday iskaar baa ku yimi muxuu noqonaya buu noqonaya waad iska days markuu kululaaday ee xumbeeyey ee khamri noqday ayaad haddana u joojin weyda halkaasaad iska dhigta ma aa can xaddihi fainahu muncakisun biiddihi haygu markuu xadkiisa ka bato agga kale gelay kulkiisu markuu halka ugu dambeeya iskaarka ka gaado faraha laga qaado haddana waa qaboobaya wuxuu iska noqonaya wاlkhamratu ida takhallalat binafsiha ahrat somayan soo mar wain khullilat biarxi shayin fiiha lam tadhura bishacba ku soo martay haddii la iska daayo wuxuu haddana isu bedelaya maxay khal waxaa ka baxaya iskaarkii muxuu noqonaya cinab buu aha xalaal iskaar baa ku yimi muxuu noqonay xaaraan buu iska daayey iskaarkii baa haddana ka baxay xalaal buu noqon waa la baa ku yimi alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman wa sidaas fahiya yadu ciladii allatii tii lahu isaga xukumkii tujla la soo jiidaya xaqiiqan dhab ahaan ciladu waa ta loo soo jiidaya ee xukumka keenaysa wa huwa xukumkuna alladii kii weeye laha ciladii kadaaka saasoo kale tujla buu loo soo jiidaya yacni xukumkuna ciladiisuu soo jiidanaya ciladuna xukumkeedii ay keenaysay ayay soo jiidanaysa allahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi وصحبه وسلم